alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wa salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamin aayaddii aynu soo maray boqol konton iyo toddoba ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim waraxmah waa sidii aynu fasiray laakiin faa'iido culammada qaarkood ay sheegeen waxay yidhaahdeen masaa'ibta iyo sabirka lagu sabrayaa ima kafaaratun lisayi'aat wa imaa rafcun lildarajaat laba midun bay u dhacaan ima kafaaratun lisayi'aat ama dembi daadin bay u dhacaan dembiga qofka laga maydhaayo lagaga dhaafayo wa imaa rafcun lildarajaat ama waxay u dhacaan derajooyin in lagu kor yeelaayo laqbada kitaabka inoogu laqbayeyna sidaa waa ku dhisantahay makfiratun wa nicma nicmadu rafcu darajaadkii iyo sawaabkii mudaacafka ahaaba waa ku rumoobaysaa maqfiraduna kafaaradii way tahay waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala aayadda boqol konton iyo sagaal allah waxau yidhi ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanuhum allah wayalcanuhum allaacinuun ila aladiina taabuu waaslaxuu wabayanuu faulaa'ika atuubu calayhim wa ana atawaabu alraxiim allah waxau uhi ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinaayey maa anzalnaa ay aladii anzalnaahu kaanu soo dejinnay qarinaayey oo min albayinaati yacni xujooyin cadcad iyo daliillo cadcad ahaaday waalhudaa iyo hanuun ahaaday min bacdi maa bayannaahu markaanu caddaynay dabadeed yacni markaa qarinaayey ay min bacdi tabyiinina iyaahu markaanu caddaynay dabadeed markaa qariyey linnaasi dadka aan caddaynay fi lkitaabi kitaabka gudihiisa aanu ugu caddaynay ulaa'ika kuwa sifada lasoo soo sheegay lihi yalcanuhum allah allah baa nacdalaaya wayalcanuhum wax nacdalaaya allaacinuuna kuwa wax nacdalaana waa nacdalayaan ila aladiina kuwii maahee kuwii baa laga reebayaa ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay oo kuwaas ka mid mida ah. oo dib uga noqday markii dambe arrinkaa ka toobad keenoo allah u noqday wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda ama waxay fasahaadiyeen hagaajiyey wa caddeeyey waxay qariyeen fa ulaa'ika kuwaasi atuubu calayhim allah wuxuu uhi waa ka toobad aqbalayaa wa ana atawaabu anigu waxaan ahay ka toobad aqbalka badan ayuu allah yidhi ee alraxiimu naxariista badan baan ahay ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wamaatuu dhintay wa hum kufaarun waxay dhinteen walxaal hum yagu kufaarun gaalo ay yihiin bay dhinteen waa jumla xaaliya ulaa'ika kuwaas calayhim lacnatullah korkooda waxaa ku sugan lacnadda ilaahay baa ku sugan waalmalaa'ikati iyo malaa'igta lacnaddooda ayaa ku sugan waannaasi iyo dadka lacnaddooda ayaa korkooda ku sugan ajmaciina dhammaantood ay wada nacdalayaan khaalidiina fiiha waxaa lacnadaasi korkooda ku sugan tahay khaalidiina xaal ay waarayaan fiihaa lacnadda gudaheeda ay ku waarayaan ama weji labaad fiihaa naarta gudaheeda ay ku waarayaan oo naartana waxaa laga gartay lacnaddaa laga gartay wejigaa labaadna waa jiraa in fiihaa loo celiyo naarta laa yukhafafu canhum alcadaab laa yukhafafu lagama khafiifinayo lagama fudaydinayo canhum yaga xaggooda alcadaabu cadaabka laga khafiifin maayo walaa hum yundaruun qaar loo kaadinayo laga dibdhigayo cadaabkana ma aha oo wakhti yar lagama daynaayo aayadda hore culammadu waxay yidhaahdeen ahlu kitaabkaay ku soo degtay oo yacni markaa qarintii sifada nebiga calayhi salaatu wasalaam ay qariyeen ee kitaabkooda lagu sheegay iyo xukunkii rajmiga inay qariyeen qofka sinaystee guur hore soo maray in dhagax lagu dilo oo la rajmiyo la arjumo taasna inuu kitaabkooda ku sugnaa iyadana waa inkireenoo waa dafireen waana qariyeen marka iyaga ayaa marka ku soo degto sababto ay ahayd laakiin xukumka aayaddu waa caam ahlu kitaab ha ku soo degtee ciddii markaa ummatu muxamed ka mid mida ah oo sharciga qarisay wax ku waajibay inay caddeeyaan qariye iyagana waa markaa ku rumoobaysaa oo cumuumka aayadda waa soo gelayaan haddii waxa weeye ay ku daraan inay markaa shay baatila inay xaqii ku sheegaan hadday ku daraanna waa ka sii daran tahay taasina waa ka sii daran tahay waxaa laga qaadanayaa sharciga in la caddeeyaa inay waajib taha laga qaadanayaa oo tabyiinka sharciga la caddaynaya inuu waajib yahay ayaa laga qaadanayaa oo aan sharciga la qarin ee la waadixiyo la caddeeyo taas ayaa laga qaadanayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi man su'ila can cilmin fakatamahu aljamahu allahu yowma alqiyaamati bilijamin min naar kii cilmi la weydiiyo oo cilmigaa dabad qariya ilaahay wuxuu ku xakameeyaa xakamo naara ayuu ku xakameeyaa ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaana waxaa ku soo arooray yacni xadiis saxiix ah ayaa sidaa ku soo arooro sidaa ku yimi waxaa laga qaadanayaa cilmiga qarintiisu inay tahay shay xaaraanaan bannaanayn cilmigana la caddeeyo ayaa laga qaadanayaa qarinta la qariyaana aynay bannaanayn ayaa laga qaadanayaa munkarka inkaarka la inkirayana waa soo gelaysaayoo tabyiinkii cilmiga la caddaynaayay ka mid tahay man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fa in lam yastatic fa fa in lam yastatic fa biqalbih wadalika adcafu aliimaan sida xadiiska muslim saxiixa ku soo wariye sheegaayo in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih kii munkar arkay idinka idinka midi gacanta ha ku beddelo hadduu kari kari waayo gacanta inuu ku dooriyo ku beddelo afka ha ku beddelo oo afka ha ku inkiro hadduu taana awoodi kari waayo qalbiga ha ka noco ha ka karaahiyaysto saasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bayaanka sharciga la caddaynayaa ama tabyiinka la caddaynayaa waa waajib kifaa'iya weeye oo ummadda ayuu si guud u saaran yahay haddii idaa qaama bihi man yakfi saqad alxaraju cani ilbaaqiin haddii cid ku filani ay ku qunto kuwa kalena faralku waa ka dhacayaa laakiin haddii waxa weeye ay markaa cidiba ku qumi weydo cid kastoo awoodi karaysay waxay noqonaysaa inay ku dambaabaan bay noqonaysaa waxyaalaha qaarkood caddaynteeduna waxay qad yatacayan calaa bacdi innaas waa dhici kartaa bay culammadu yidhaahdeen isha qaarkood caddaynta la caddaynaayo ama inkaarka la inkiraayo inay dadka qaarkood farducayn ku noqotana waa dhici kartaa hadduu isaguun cilmigeeda leeyahay cidda meeshaa joogtaa yacni isaguun garanaayo yacni markaa laakiin cid kale aynay garanayo tacayan calayh wa kadalika haddii markaa waxa cid kale aynay bedeli karayn munkarkaas oo dadka kale marka aynay awoodi karayn inay bedelaan laakiin isagoo awoodi karaayo inuu bedelo markaana waxay noqonaysaa isaga fardu cayn bay ku noqonaysaa oo qad yatacayan waxay ku noqonaysaa fardu cayn ayay markaa ku noqonaysa waxa uu allah ku sheegay aayadda ulaa'ika yalcanuhum allah wa yalcanuhum allaacinuun kuwaas allah baa nacdalaaya kuwa wax nacdalaana waa nacdalayaan kuwa wax nacdalaya loo jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa malaa'igta iyo mu'miniinta ayaa loo jeedaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa khalaa'iqdoo dhan baa loo jeedaa khalaa'iqdoo dhan ayaa loo jeedaa haddii la yidhahdo dadkoo dhan iyo khalaa'iqdoo dhan baa loo jeedaa khalqigoo dhan haddii la yidhaahdo sidaa loo camimo waxaa ka imanaysa iyaguba khalqigay ka mid yihiine sidee marka waxa weeye yacni loo odhanayaa khalqigoo dhan waxaa lo odhanayaa iyaga laftoodu si aan toos ahayn bay isu nacdalayaan oo markay yidhaahdaan lacnat ullaahi cala aldaalimiin lacnadda ilaahay daalimiinta korkooda ha ahaato waxay noqonayaan markaa inay daalimiintii soo gelayaan oo iyaga laftoodu dadkay nacdalayeen ay ka mid noqonayaan yacni markaa sidaas ayay markaa noqonaysaa markay yidhahdaan lacnatullaahi cala aldaalimiin markay yidhaahdaan ayaa marka waxa weeye yacni maadaama ay daalim marka uu yahay oo qarinta uu xaqa qariyay daalim ku noqday daalimiinta uu nacdalaayo ayuu markaa ka mid noqonayaa waxaa laga soo reebay ciddii ka toobad keentay ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim waxaa laga qaadanayaa raxmadda ilaahay siday u ballaadhan tahay albaabka towbadduna u furan tahay ayaa laga qaadanaya hadduu ilaahay odhan lahaa cid kastoo xumaan la timaadda waa cadaabayaa yacnii waxay noqon lahayd cadli laakiin ilaahay fadligiisaa waasic oo ballaadhan raxmaddiisa ayaa ballaadhan saas aawadeed cid kastaoo xumaan la timaada lama odhan waa la wada cadaabayaaye albaabka towbaddaa loo furo waxaa laynoo sheegay ciddii ka toobad keentaa in laga toobad aqbalaayo oo yacni hadduu qofku ka toobad keeno wuxuu la mid noqonayaa qofkii aan samayn xumaantaas kaan samayn buu la mid noqonayaa attaa'ibu min addambi kaman laa demba lah ka dambiga ka toobad keena wuxuu la mid yahay sidii mid aan dembi lahayn sidaa xadiis ku soo aroortay culamada qaarkood ay taxsiiniyeen xadiiskii ibnu maajah uu sidaa ku yimi waa yahay haddaba towbadii waa maxay towba waa noqod weeye luqa ahaan waxaa la yidhaha tawba noqod baa la yidhahdaa waa arujuuc ila allah xagga allaha loo noqonaayo oo laga noqonaayo dunuubtii baa laga noqonayaa yacni marka casman wa iqlaacan wa nadaman hadday tahay xagga marka waxa tiiraanyada laga qoomamoonaayo ee la laysku cilkaambiyayo yani hadday tahay hadday tahay fuqitaanka markaa dembigii laga fuqaayo laga dhexbaxaayo hadday tahay go'aanka la go'aansanayo inaan dib loogu laamin hadday tahay ikhlaaska lala imanaayo oo camalka caynkaasa ilaahay dartii loola imanaayo ikhlaas qofka ay ka tahay toobad keenaya toobadda ikhlaas kula imanaya oo ilaahay u saaf inuu cid isku tuso yacni iyo wax la mida aanu uga jeedin xilligu toobadkeenna ay tahay wakhtii towbaddu ay markaa furan tahay yacni shuruudaha noocaasi waa shuruudihii towbadda loo dhigaayay weeye oo shan shardaynu sheegnay yacni aliqlaacu can idembi marka hore dembiga waa in laga foqaa waa sharti laba yacni marka annadam yacni in laga tiraanyoodo dembigii oo la ysku cilkaambiyo oo ilaahay dartii looga tiraanyoodo isaguna waa shardiga labaad annadamu tawba waa ka xadiiska ku soo aroortay culamada qaarkood ay saxiixiyeen oo sheekh albaanina uu ka mid yahay culammada saxiixisay tiiraanyada dembiga laga tiiraanyooday laga qoomamoodo ilaahay dartii looga tiraanyoodaa waa tawbad weeye bimacnaa tawbadda arkaanteeda waxa ugu muhiimsan weeyaan shardiga saddexaad waa alcasmu calaa an laa yacuuda ilayhi abada waa go'aanka uu go'aansanayo weligii inaanu dib ugu laabmin sharti ma aha inaanu dembiga ku noqon laakiin waxaa sharti ah inuu go'aansado oo niyeeyo niyo dhab ah inaanu dib dambe dembiga u samayn shardiga afraad alikhlaasu fii dalik kaas in lagu tuo ikhlaas sameeyo oo ilaahay dartii loola yimaado waayo camal kasta oo khayra ikhlaas baa loo shartiyaa shardiga shanaad wakhtiga uu toobad keenayaa waa inay tahay wakhti toobaddu u furan tahay oo naftuna dhuunta aynay soo gaadhin qoraxduna galbeed ka soo bixin ee haddii waxa weeye wakhti aan toobaddii xidhan tahay uu toobad keeno toobad laga aqbali maayo walaysat iltawbatu liladiina yacmaluuna asayi'aati xata ida xadara axadahum almowtu qaala inii tubtu alaana wala aladiina yamuutuuna wahum kufaar yacnii kuwii gaalnimo ku dhintaa toobad male kuwa xaalatulixtidaar gaadho oo naftu dhuunta soo gaadhaana iyaguna towbad male towbad male ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir waata xadiiska culammada qaarkood ay taxsiiniyeen ilaahay toobada addoonka waa aqbalaa intaan naftu dhuunta soo gaadhin xaalatulqarqara waa markay markaa dhuunta kaga wareegayso yacni halkaa ku dhaqdhaqaaqaysa weeye jirkii kale waa ka soo dhammaatay xaaladda caynkaasi waa xaalatu lmucaayana waa xaalatu idiraar waa xaalad markaysa markaa wax eh, badan daaha looga qaadayo markaa sidaas aawadeed xaaladda noocaasi waxa weeye towbadii marka uma fura oo waxa weeye albaabka towbaddu markaa waa ka xidhan yahay shuruudda toobadda waa in lala wada yimaada marka lala yimaado yani waxa weeye qofka toobadda waa laga aqbalaya aayaddan maxaa ku sugan waxaa ku sugan ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim saddex sharti baa la dhigay lacnada wuxuu ka baxayaa iyo waciidka loogu goodiyey hadduu kow toobad la yimaado laba hadduu islaax la yimaado oo camalkiisii hagaajiyo ama wuxuu fasaahadiyo kharibay uu dib ka wanaajiyo ama camalkiisaba wanaajiyo wa bayanuu waxay qariyeen waa inay caddeeyaan saddexdaas shardi marka lala wada yimaado baa la helayaa fa ulaa'ika atuubu calayhim kuwaas waa ka toobad aqbalayaaba allah yidhi waa in saddexdaas la wada helaa oo tabyiinka maxaa loo shardiyey tabyiinka waxaa loo shardiyey waxay ku dambaabeen baa wuxuu ahaa kitmaanulxaq xaqa inay qariyaan mar hadday ku dambaabeen xaqa inay qariyaan shuruudaha toobadda maxaa ka mid ahaa aliqlaacu can idembi dembiga in laga fuqo laga dhex baxo dee haddaanu xaqii caddaynin dembigii kama bixin ila dembigoodu kitmaanay xaqa qariyeen buu ahaa soo maaha idan waa inuu marka waxa weeye dembigii ka dhex baxaa marka khilaafulkitmaan oo tabyiina waa inuu la yimaada haddaanu xaqii caddayn ma aqlaca can idemb dembigii kama fuqin shardi waa maqan shuruudii towbadda ka mida shuruudii towbadda shardi ka mida maqan saas aawadeed towbaddiisu maqbuulo noqon mayso haddaanu tabyiinka la iman aayaddan waxay ka istimbaadeen bacdu ahlicilmi ruuxa bidca ka toobad keenayaa ilaaba ilaa waynuu bidcadii caddeeyaa inay bidco tahay alcalaamatu ibnulqayim kitaabkiisa madaarij saalikiinka wuxuu odhanayaa kullu mubtadicin kaatimun walaysa kullu kaatimin mubtadica mid kastoo mubtadici kaatim lilxaqna waa yahay laakiin mid kastoo xaqa qariyaa mubtadic ma aha bidcoole ma aha ma wada aha laakiin mid kastoo bidcoole ahi shay sunnadiiyo xaqa ka miduu qarinayey saas aawadee hadduu bidco ka toobad keenaayo laabudda waa inuu tabyiin la yimaadaa haddaanu tabyiinkii la iman maa taab ma toobad keenin yacnii inuu bayaamiyo ayaa shardiya ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu waayo shay sunnada ka mid u qarinaayey bidcu talbiisinaayey dadka sunno ugu muujinaayey shaygii sunnada ahaa ee markaa khilaafsanaa bidcada ayuu qarinaayey yacni markaa sidaas aawadeed yacni towbadda bidcada laga toobad keeno waa in marka waxaa la caddeeyaa bidcadii la bayaamiyaa la caddeeyaa waxaa la soo naqliyaa qiso alimaam axmed ibnu xambal raximahullah ayaa nin bidcooli u yimi markaasuu ku uhi miaanad jahmigii ahayn markaasuu waan ahaa laakiin waa ka toobad keenay markaasuu laa xataa yadhara min tawbatika milu ladii dahara min bidcatik isoo dhowaan maysid ilama iyo yacni towbaddaada ay ka muuqato waxa bidcadaadii ka muuqday wax la midii sida bidcadii markaysaga kaaga daahirtay ilaa towbaddu kaaga daahirto ima soo dhowaanaysid buu ku yidhi a'immada qaarkood baa saa laga soo naqliyaa yacni marka cabdullaahi mubaarak iyo marka waxa weeye imaam axmed laba hadal oo marka waxaweye isshabbaha ayaa laga soo raraa oo naxwu haada hadal kaleoo shabbahaya ayaa cabdullahi mubaarakna laga soo naqliya marka waxa weeye calaa kulli xaal ciddii markaa ku dambowday kitmaan ay xaqa qarisay ama talbiis ay samaysay oo shay aan xaqa ahayn dadka ay xaq ugu tilmaantay waxaa markaa shardi ah inay tabyiin la yimaadaan ila aladiina taabuu wa aslaxuu wa bayanuu fa ulaa'ika atuubu calayhim markaasaa allah ka toobad aqbalaya aayadda kale allah wuxuu inoo sheegay ciddii gaalowday oo gaalnimo ku dhimatay korkooda waxaa ku sugan lacnadda ilaahay iyo malaa'igta iyo dadka lacnadooda dhammaantood ayaa ku sugan kulligood waa nacdalayaan ulaa'ika calayhim lacnat ullahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin khaalidiina fiiha oo sawtii lacnadda mar hore laynoo soo sheegay waxay culammada qaarkood yidhaahdeen labada waxaa laga tilmaamayaa tii horena ficil ahaan in loo nacdalayo tanna waxaa laga tilmaamayaa inay lacnada istixqaaqayaan oo mutaysanayaan bacdu ahlicilmi waxay kaloo yidhaahdeen toore waxaa laga tilmaamayaa in la nacdalayo tan dambana waxaa laga tilmaamayaa inay ku istimraarayso ku daa'imayso bacdi kale culammada ka midi waxay yidhaahdeen toore waxaa laga tilmaamayaa inay markay noolaayeen la nacdalay tan dambana waxaa laga tilmaamayaa markay dhintaanna in sidaas marka waxaa lacnaddu ugu dhacayso loo nacdalaayo kitmaanka xaqa la qariya mar waxay noqotaa kufray noqotaa marna way ka sokaysaa marka nooca marka waxa ay la yimaadeen qolada markaa yuhuuddu ama ahlu kitaabku ay la yimaadeen waa nooc kufri ah oo ay inkirayaan markiisaa xaqii ay leeyihiin nebi maxamed yacni markaa sifadiisa laguma sheegin ama kii towraadna loogu sheegay ma aha iyo wax la mida ama rajmiga ay inkirayaan oo leeyihiin towraad kuma yaal ta noocaasna waa kufri kitmaan waa tahay laakiin waa nooca kufri ah kitmaankii wuxuu kaloo leeyahay noocaan gaalnimo gaadhsiisnayn ee macsiyo kabiiro ah ayuu markaa leeyahay marka kitmaankii waa maraatibe martaba waaxida ma aha martaba waaxida ma aha marka ciddii ka dhammayska tiran ee kufriga noqonaya la timi aayaddanna waa ku rumoobaysaa ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarun ulaa'ika calayhim lacnat allahi waalmalaa'ikati waannaasi ajmaciin khaalidiina fiiha kuwa aan la iman yacni nooca kufriga noqonaya inkaar marka waxa weye sharcigii wax ka mida ay inkireen aan la iman ay ku gaaloobayaan ama waxa weeye kitmaan ay xaqa qariyaan oo markaa nooc gaalnimo noqonaya aan la iman sida ahlu kitaabku ka ay la yimaadeen oo kale aan la iman waxay noqonayaan iyagu in nasiib ay ku leeyihiin waciidka laakiin isagoo dhammaystiran ayna yeelanayn waatay ahlucilmiga qaarkood ay ka cabiraan kullu aayatin nazalat fi lkufaari fa inaha tajuru bidayliha calaa cusaati lmuslimiin aayad kasta oo gaalada ku soo degtay dabada waxay ku jiidanaysaa muslimiinta kuwooda cusaada ah waa sababta marka culammada qaarkood sida saxaabadii qaar iyo taabiciintii qaar ay ugu fasireen aayaddii xukunka waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun iyagoo ay ku soo degtay yuhuud ay ku soo degtay nebiguna uu yidhi hiya fi lkufaari kulluha saddexda aayadoodba gaaladay ku saabsan yihiin nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ah uu sidaa ku yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas iyo jamaacaadka taabiciinta ee taawuus iyo khayrkiiba ka mid yihiin ay yidhaahdeen yacni muslimiintana nasiib bay ku leeyihiin oo kufrun duuna kufrin ay ku cabbireen oo ay markaa yidhaahdeen yacni kufrun duuna kufrin ay markaa yidhaahdeen aayaddu asaalatan kufrun duuna kufrin kuma saabsanayn waxay ku saabsanayd niman yuhuud la yidhaahday ku soo degto sababta ahaa iyadoo marka waxa weeye tixgelintu ay tahay lafdiga caamnimadiisa ee eh, laakiin sababta gaarnimadeeda inay ahayn alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab nimanka yuhuuddii waxay inkireen yacni rajmigii bay inkireen markaasaa isagoo towraad ku yaalla ayay waxay yidhaahdeen rajmigu in eh, qofkii sinaystay ee guur hore soo maray dhagax in lagu arjumo oo dhagax lagu dilaa kuma yaallo towraad bay yidhaahdeen nebigu markuu weydiiyey way inkireen xadiiska bukhaarigaaba sheegaya iyagu waxay ku beddesheen xukun wadci ah xeer ay dejisteen bay iyagu ku beddesheen xeerkaasoo ka kooban saddex qodob saddexdaa qodobba waa maxay waxa weeye aljaldu waltaxmiimu waaltajbiya waa saddexdaa qodob xeerkaasi wuxuu tilmaamayaa qofka markaa zinaysta ee guur hore soo maray waxaa lagu samaynayaa kow jeedal waa la jeedlayaa yacnii arjumaaddii dhagaxa lagu arjumayay waxay yidhaahdeen waa cuquubo adagoo yacni waxaweeye dadkiina laguma wada furin karo oo ile dad marka agtooda markaa weeye martabo ku leh oo aynay ama madaxi ay dhashay ama waxaweeye agtooda miisaan weyn ku leh oo aynay markaa xukunkaa ku furin karin baa jira waa tii xadka sariqada ay qaarna ku fuliyeen qaarna marka ay ka tageen ya kaana idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuu wa idaa saraqa fiihim aldaciifu aqaamuu calayhi alxad sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay yacni waxa weeye tuugada marka wax la xado haddii cidda xadday ay tahay ciddii sharaf badan hadday tahay agtooda yacni way ka tegi jireenoo xadkaa kamay jari jirin haddii markaa cid daciif oo taag darani marka waxaweeye ay waxadana miskiin baa miska la fuulo leh waxay markaa xadka waa ka jari jireen oo gacantay goyn jireen marka dabeed waxay yidhaahdeen zinada markaa saasoo kale dee yayna haddaba samayna bal cuquubo dadka laga wada oogo oo xeer ah oo mid walba lagu fulinayo aan dhibaato badnayn oo marka waxaweeye dembigiina dembinimadiisi de ay marka waxaweeye wax zajri noqda ay marka yaaliin yacni marka aan samayno markaasay xeerkaa dejisteen waxay yidhaahdeen waa jeeda la garaacayo kow laba wejigaa la madoobeynaya wax madow loo marinayaa laba waa taxmiimka weeye wa atajbiya tajbiyaduna waxay tahay dameer baa la soo saarayaa si maqluuba loo saarayaa xagga wejiga dameerku u jeeda mooye xagga kalea loo jeedinayaayo yacni geesta kale ayuu markaysa markaa u jeedayaa geesta markaa dameerku ka yimi ee xagga markaa duburtiisu xigto xaggaasaa loo jeedinayaa wejigiis dabeedna waa lagu kaxaynaya magaalada lagu wareejinaya fadeexadin baa ku jirta yuhuuddu saas yadaabay markaa dejisatay xadiiska caynkaa sheegayana muslim baa saxiixa ku soo wariyey oo fii saxiixi muslim nebiga agtiisay soo mariyeen iyagoo sidaa ku sameeyey laba yuhuudi markaasuu ku yidhi ahaakadaa tajiduuna fii kitaabikum kitaabkiinnama saasaa ku haysaan oo ka helaysaan qaaluu nacam waxay yidhahdeen haa waa iftiraa cala allah allah been abuur ay ku been abuuranayaan weeyi xadiis kale wuxuu sheegayaa bukhaari saxiixa ku soo wariyey inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rajmi ma ku haysaan markaysagaa kitaabkiinna towraadeed xadiisku bukhaarigu ku yaallaa nebigaa aalaya calayhi salaatu wasalaam qaaluu laa najidu fiiha shaya waxay yidhahdeen mee wax rajmiya kuma hayno towraad bay yidhahdeen shay-an waxay u jeedaan shay-an min alrajmi waayo su'aashaa sidaa ku saabsan marka waxa weeye kitmaanka iyagu xaqa ay qarinayeen wuxuu ahaa noocii kufriga ahaa buu ahaa aayadduna sidaasay ku soo degtay xadiiska nebiguna wuxuu sheegayaa hiya fi lkufaari kulluha iyadoo ay caynkaa tahay kufrigu kufri akbar buu ahaa haddana muxuu markaa cabdullaahi ibnu cabaas iyo jamaacaadka taabiciintu maxay u yidhahdeen kufrun duuna kufrin waxay u yidhaahdeen marka waxa weeye haddii markaa manaadkii xukunku ku xidhnaa ee gaalnimada noqonayay oo inkaarkiiyo iftiraaga ahaa xukunka ilaahay in la dafiro walow xukun keliyaba ha noqdee sidaa yuhuudi u dafirtay rajmiga ay yidhahdeen towraad kuma yaal ama allah in lagu been abuurto oo xeer layska dejistay oo cindigooda ay ka dejisteen ay yidhaahdaan kitaabka ilaahay bay ku sugantao allah baa soo dejiyey haddii taasoo kale lala yimaado yuhuudi la timi aayaddu siday ugu rumowday yuhuudba oo kufri akbara ugu ahayd yaga nisbadooda ayay iyagana markaa u noqonaysaa yacni kufri akbar haddaan tii lala iman oo wax shabah ku leh lala yimaado laakiin manaadkii aan lala iman oo iyo iftiraagii juxuudkii iftiraagii aan lala imanin ha yeeshe mukhaalafada ficilka la khilaafayo lala yimaado oo juxuud iyo iftiraag ka maran markaasaa la yidhi nasiib bay waciidka ku leeyihiinoo kufrun duuna kufrin baa loo odhanayaa cidda marka waxaa muslimiinta nasiib bay waciidka ku leeyihiin weeye waa saasoo kale marka ayaa laga tilmaamaya calaa kulli xaal ciddanna marka waxa weeye haddii aynay kitmaanka noocii kufrigaha ayna la imanin waxay noqonaysaa yacni waxa weeye in nasiib waciidka ku leeyihiin bay noqonaysaa saas aawadeed abu hurayra radia allaahu canhu waxaa ka sugnaatay inuu yidhi haddii aayad kitaabka ilaahay ku sugan aynay jiri lahayn cidna waxba ugama warrameenoo xadiisba uma sheegeen dabeedna aayaddan buu akhriyey ina aladiina yaktumuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayannaahu linnaasi fi lkitaabi ulaa'ika yalcanhum allah wayalcanhum allaacinuun aayaddaasi haddaynay jiri lahayn buu yidhi abu hurayra odhanaya maa xadatu axadan cidnaba xadiis uma sheegeen laakiin waxaan axaadiista dadka ugu sheegaya ugu warinayaa aayaddaasaan ka baqaya qaala jalaaldiin asiyuuti raximah llah wanazla fi lyahuud yahuud waxaa ku soo degay ina aladiina yaktumuuna kuwii qarinaayey annaasa dadka ka qarinaayey maa anzalnaa ay aladii anzalnaahu kaanu soo dejinnay qarinaayey oo min albayinaati xujooyin cadcad ah iyo dalaa'il cadcad ah waalhudaa iyo hanuun ah ka aayati arajmi sida aayadda rajmigaoo kale rajmiga waxaa loo jeedaa qofka sinaystay ee guur hore soo maray in dhagax lagu arjumo aayadda sheegaysay towraad way ku taallay markay inkireen oo dafireen nimankii yuhuudda ahaa waxaa lagu yidhi towraad la kaalaya qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin la kaalaya towraad towraad la kaalaya kitaabkii towraadeed bay soo qaadeen markaasaa dabeedna wadaadkii yahuudiga ahaa wuxuu sameeyey fa qara'a maa qablaha wamaa bacdaha aayaddii rajmigana suulkuu saaray inta ka horraysana waa akhriyey inta ka dambaysana waa akhriyey cabdullaahi ibnu salaam baa yidhi yaa rasuul allah aayadda rajmigu waxay ku taallaa halkuu suulka ku hayo lafteeda bay aayaddu ku taallaa ee suulka ka qaad markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam suulka ka qaad wuu ka qaaday fa idaa aayatu rajmi taluux waa aayaddii rajmigo cad ka aayati rajmi waa sida aayadda oo kale wa nacti muxamadin sala allahu alayh wasalam iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sifadiisii oo lagu sheegay kitaabkii towraadeedna iyo ka injiileedba lagu sheega oo lagu sifeeyey oo yadana ay markaa qariyeen yidhaahdeenna kiina naloogu sheegay kitaabkee naloogu sifeeyey ma aha maxamed min bacdi maa bayannaahu markaan caddaynay dabadeed linnaasi dadka aan caddaynay filkitaabi kitaabka gudihiisa aan ugu caddaynay linnaasi iyo filkitaabi labaduba bayannaahu bay ku tacalluqaan labada xarafna hadday kala duwan yihiin lafdigoodu ama macnahoodu kala duwan yahay ama lafdigooduba kala duwan yahay caamil keliya waa ku wada tacalluqi karaan fil kitaabi kitaabka gudihiisa aan uga caddaynay attawraati baa looga jeedaa tawraad aan uga caddaynay ulaa'ika kuwaas yalcanuhum allahu allah waa nacdalayaa yubciduhum allahu ilaahay waa fogaynayaa min raxmatihi raxmaddiisuu ka fogaynayaa waa laasimkii lacnadda ka dhalanaayay weeye laakiin xaqiiqatan ilaahay wax waa nacdalaa siduu xaqiiqatan ilaahay wax ugu salliyo ayuu xaqiiqatanna ilaahay uu wax nacdalaa qur'aankana waxaa ku sugan isagoo allah wax nacdalaya lacanahu allah yacni aayaadka qaarkood waa laynoogu sheegaya inuu allah nacdalayo halkanna waa laynoogu tilmaamay inuu allah wax nacdalo marka qowlan ilaahay wax waa ku nacdalaa laasimka lacnadda ka dhalanayaana waa alibcaadu can raxmat illaah naxariista ilahay oo laga fogeeyo weeye waa laasimka ka dhalanay marka in la yidhaahdo waxa waxa nacdale waxaa loo jeedaa uu naxariistu ka fogeeyaa yani saxiix ma aha wayalcanuhum allaacinuuna wax nacdalaaya kuwa wax nacdala almalaaikatu waalmu'minuuna waxaa looga jeedaa allaacinuun waxaa looga jeedaa malaa'igta iyo mu'miniinta ayaa nacdalaya aw kullu shayin ama shay kastaa nacdalaya wuxuu ku nacdalayaa biducaa'i calayhim bilacna habaaray ku habaaraan lacnad bay ku nacdalayaan ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay mooyaane ee kuwaas ka mida rajacuu can daalika sidaa ka noqday oo allah u noqdo bidaacatii ugu noqday shuruuddii towbaddana dhammaystiray wa aslaxuu hagaajiyey camalahum camalkoodiina wanaajiyey oo yacni camal wanaagsan ka yeelay ama waxay fasahaadiyeen ee kharribeen hagaajiyey wa bayanuu caddeeyey maa katamuu kii ay qariyeenna caddeey kii ay qariyeenna caddeeyey fa ulaa'ika kuwaas atuubu calayhim waa ka toobada aqbalayaa buu ilaahay yidhi aqbalu tawbatahum towbaddoodaan aqbalayaa wa ana tawaabu anigu waxaan ahay ka toobad aqbalka badanee alraximu naxariista badan bilmu'miniina mu'miniintana u naxariis badan allah waa tawaab attawaab waa ismi asmaada ilaahay ka mid a addoonka waa lagu sifeeyaa tawaab allahna waa lagu sifeeyaa tawaab laakiin macnuhu waa kala duwan yahay addoon marka tawaab la yidhaahdo yuxibu tawaabiina kuwa toobadkeenka badan buu allah jecel yahay wa kasiiru tawba marka addoon lagu sifaynaayo marka allah lagu magacaabaayo ama lagu sifaynaayo attawaab waxaa looga jeedaa allah waa toobad aqbal badan yahay yacni markaa saddex markaa arrin oo saddexdaba ayuu allah tawaab ku yahay kow marka hore albaabka towbaduu furay oo in la toobad keenuu sharciyeeyey albaabka toobaddu waa furan yahay ciddii toobad keenta waa laga toobad aqbalayaa marka hore waxa weeye wuxuu sharciyey towbadda kow mar labaadka cidda toobad keenaysa allah isagaa toobadda waafajiya haddaanu tawfiiqda siinoo waafajinna maba toobad keenayaan taasina tawaabnimada ilaahay bay soo gelaysay mar saddexaadka towbadduu ka aqbalaa hadda maaragtaa taaba calayhim liyatuubuu yaa saas aawadee waatay culammada qaarkood yidhaahdeen towbadda addoonku toobad keenaya waxay u baahan tahay laba towbadood oo xagga allah ka ahaatay baa towbadda addoonku u baahan tahay marka hore towbadda inuu waafajiyo marka uu addoonku toobadii la yimaadee toobadda la waafajiyo dabadeedna inuu allah toobadda ka aqbalo waxaana intaaba kasii horraysay inuu sharciyeeyey toobadda ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wamaatuu dhintay wahum kufaarun waxay dhinteen walxaal hum iyagu kufaarun gaala ay yihiin bay dhinteen xaalun xaal weey alxaalu wasfun lisaaxibii qaydun licaamilih yacni sifadoodu waxay tahay inay markaa gaalo ahaayeen markay dhimanayeen ulaa'ika kuwaas calayhim korkooda waxa ku sugan lacnatullaahi lacnadda ilaahay nacdasha ilaahay waalmalaa'ikati iyo malaa'igta nacdashooda waannaasi iyo dadka nacdashooda ajmaciina dhammaantood ay wada nacdalayaan ay hum mustaxiquuna dalika fi addunya waalaakhira macnaha looga jeeda waxay tahay aydu tafsiiriye weeye madkuurkaas bay mutaysanayaan oo lacnada ah ifyo aakhiraba in la nacdalo bay markaa mustaxiqiin ku yihiinoo mutaysteen wannaasu naas oo ku sugan aayadda waannaasi ajmaciin qiila waxaa la yidhi caamun caam weeye waa la yidhi oo caam weeyo gaaliyo muslimba waa soo gelayaan muslimiinta iyo gaaladuba waa soo wadagelayaanoo gaaladu xataa markay wax nacdalayaan dee waxa weeye inay isnacdalayaan waa soo gelaysa wa qiila waxaa la yidhi almu'minuuna muuminiinta weeyo waa cumuumun yuraadu bihi alkhusuus lafdigaa caam ah macna ahaanna khusuus baa looga jeedaa bacdi culammada ka midaa ah yidhi wannaasi ajmaciin see loo yidhi oo cidda la diinta ah ee gaalada ahi ma nacdalayaane culammada qaar baa yidhi markaysaga aakhiro markay tagaan way iswada nacdalayaan ya yani ummad qolo waliba qolada kaley nacdalaysaa yani yalcanu bacduhum bacda maalinta qiyaame qaarkoodba qaarka kaley nacdalayaan mar kastoo jamac markaa eh, ahlu naarka ka mida naarta la soo geliyana yacni waxay nacdalaysaa taa'ifadii kaley nacdalaysaa khaalidiina fiiha waxaa lacnadaasi korkooda ku sugnaatay khaalidiina xal ay waarayaan fiihaa lacnadda gudaheeda ay ku waarayaan ayilacnati lacnadda gudaheeda ay ku waarayaan aw innaari ama haada loo celiyo damiirka haadaa naarta loo celiyo almadluuli bihaa laynagu tusiyey bihaa billacnati lacnadda laynagu tusiyey haadu waxay u noqonaysaa lacnaddee calayha ay cala annaari oo naartii waxaa daliil u ahoo ku tusinaya lacnadda la sheegay waa laasimkii ka dhalanayo laa yukhafafu canhum alcadaabu lagama khafiifinaayo lagama fudaydinaayo canhum yaga xaggooda alcadaabu cadaabka laga fudaydin maayo laga khafiifin maayo darfata cayni yacnii in eh, ilbiriqsi laga fudaydin maayo indhahasaa la ysku qabtoo la kala qaado ama ilibma ay wax milicsato inta isha la ysku qabanayo in la eeg laga fudaydin maayo walaa hum yundaruuna qaar loo kaadinayo laga dibdhigayana ma aha yumhaluuna qaar loo kaadinayo ma aha litawbatin towbad daraaddeed aakhire ay toobad keenaan looga kaadin maayo aw macdiratin ama cudurdaar ay cudurdaartaan aakhiro looga kaadin maayo loogama dibdhigaayo marka yundaruuna waa min alindaari ayaa laga keenay laa min annadari indaarkuna waa u kaadinta weeye mid alla koodka casrigan joogo ka mida oo malaayiin dadal lumiyey ayaa waxaa lagu yidhi warniyow adigan le dee ilaah ma jiro oo qiyaama ma jiro oo ilaah ma jiro adiga sidan lehe bal waxaaad aad sheegayso haddii ay markaa wax ka soo noqdaan ka warranoo yacni aad yacni markaa laysa soo saaro aakhiro lagu soo saaro aad ogaato in ilaahay jiro maxaad yeelaysaa waxaan odhanayaa buuhi mistake baa dee dhacay <laughs> ya mistake baa dhacay baan dee odhanayaaoo waxa weeyaan markaa waan misteegey ayaan markaa odhanayaa buuhi hadde malaayiin ummada ayuu lumiyey ninkaasi oo markaysa markaa hadda uu imaamu yahay oo kufriga ku hogaamiyaa qofka waxay u taraysaa ma jirto aakhiro inuu cudurdaartaa ya yacni marka wax allo waxay u tarayso oo ay ka anfacaysaa ma jirto hadduu markaysaga gaalnimo ku dhinto yacni wax badbaadinaya ma jiro cadaabkiisna waa abadi allah waxau yidhi wa ilaahukum ilaahun waaxid wa ilaahukum ilaahiinna xaqa ahi ilaahun waaxidun waa ilaah keli ah alxaqu baa la qadaraya waa nactigii oo markaysaga hadduu macruuf yahoo la garanaayo yacni waxa weeye in la xadfaa waa dhacdaa laa ilaaha ilaa hu laa ilaaha mid la caabudaa xaq ma aha ilaa huwa allah mooyaane ama laa ilaaha ilaa huu ay laa macbuuda bixaqin ilaa huu mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane huwa waxay u noqonaysaa allah bay u noqonaysaa alraxmaanu alraxiim huwa allah alraxmaanu waa ka naxariista waasice ballaadhan ku sifaysan alraxiimu waa ka naxariistiisa gaadhsiinaayo cidduu doono khalqigiisa ka midana naxariistiisa gaadhsiinaayo weeye inna fii khalqi asamaawaati waalard allah wuxuu idhi inna fii khalqi asamaawaati abuurista la abuuray cirarka iyo walardi dhulka la abuuray waxaa ku sugan waikhtilaafi wakhtilaafiilleyli iyo isweydaarka ay isweydaaranayaan oo iskhilaafayaan habeenkiiyo maalintu oo midna tegayo midna imanayo mid dheeraanayo wakhtigiisu midna gaabanayo walfulki iyo doonyaha waxaa ku sugan allatii taasoo tajrii ordaysa ama sabaynaysa filbaxri badda korkeeda markaa ordaysa waxaa ku sugan bimaa yanfacu annaas waxay ordaysaa xaal ay ku dheehan tahay multabisatan bimaa yanfacu annaas wax dadka xaal ay ku dheehan tahay bay ordaysaa ama bacda saabiye laga dhigo ama musaaxabo laga dhigo doonnidii ordaysay bimaa yanfacu annaas waxa dadka anfacaya sababtooda la ordaysay wamaa anzala allaahu iyo kuwa allah soo dejiyey waxa ku sugan ay waladii anzalahu allaahu min asamaa'i cirka uu ka soo dejiyey oo min maa'in biyo ah waxa ku sugan oo fa axyaa uu nooleeyey bihi sababta biyaha uu ku nooleeyey alarda arlada uu ku nooleeyey bacda mowtiha geerideedii dabadeed arladu ay dhimato omasii abaar noqotay dabadeed uu ku nooleeyo nabaadka uu ka soo bixiyey ka soo saaray uu ku nooleeyey sababta biyaha ba'du waa saabiyo wa basa fiiha wa basa uu firdhiyo farabadiyey fiiha arlada korkeedana uu ku firdhiyo ku farabadiyey sababta biyaha min kulli daabbatin daabbad kasta wa tasriifi riyaaxi iyo gedgediga uu gedgediyaayo dabaylaha waxa ku sugan waasaxaabi iyo daruuraha gedgediga uu gedgediyaayo waxa ku sugan daruurahaasoo almusakhari la sakhiray oo la layliyey oo la dulleeyey bayna asamaa'i waalardi cirkiiyo dhulka dhexdiisa yacni la layliyey oo la dulleeyey waxa ku sugan la aayaatin calaamado ilaahay lagu garto awooddiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanayo lagu garanayo ayaa ku sugan liqawmin waxay ugu sugan tahay dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna yacnii weelaynaya oo fahmaaya ama aayaadka laga sifeeyo ama labada ama labada jaarba yacni markaa lagu tacalluqsiiyo istiqraarka labada jaar waxaynu u jeednaa yacni markaa fii khalqi iyo liqawmin ama aayaadka laga sifeeyo la yidhahdo la aayaatin yacni aayado ayaa ku sugan iyo dalaa'il ilaahay iyo calaamado ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanaayo aayaadkaasoo kaa'inatan liqawmin yacqiluun yacnii u sugnaaday dad wax fahmaayo wax weelaynaya u sugnaaday aayadda hore allah wuxuu inoo sheegayaa tawxiidku allah inoo sheegaya inuu allah yahay ilaah waaxida keligiina cibaadada xaqu leeyahay wa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahiinnu waa ilaah keli ah waaxidun waxay sifo ka tahay ilaahun bay sifo ka tahay ilaahunna waa khabarkii sinaacada markaa icraabta markaad eegto ilaahunbaa khabarkii ah waxay se culammada qaarkood yidhahdeen sida samiinu samiinulxalabi wakhayruhu yidhaahdeen yacni asaalatan khabarka waxaa noqonayey waaxidkaa noqonayey laakiin sinaacada icraabigaa dee loo odhanayaa ilaahunbaa khabarkii ah waaxidunna waa laga sifeeyey haddaan waaxidun lagu dari lahayn mufiid mabay noqoteenba waa ilaahukum ilaah kuma fillaateen ila khabarka waxa la yhaha maxadu alfaa'ida meesha faa'idadu ku xasisho faa'idaduna waxay ku xasilaysaa marka la sifeeyaha sifadu raacdo ayay ku xasilaysaa inuu ilaah waaxida yahay waxdaaniye in lagu sifaynayo sidaasuu khabar mufiida ku noqday laakiin waa ilaahukum ilaah keliya dee kalaam mufiida maba noqoteen bay yidhaahdeen damiimada markaysagaa nactiga la socday ku noqotay marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waaxidun waa sifadii weeye walow marka ifaadadu isaga ha ku xidhnaatee marka waa ilaah keliya weeye macbuudka xaqa ahi waa ilaah keliya waa waaxid oo ilaahay isagaa daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa iyo rabbinimadiisa iyo istixqaaqa uu cibaadada mutaysanaayo intaba isagaa la keli ah cid la wadaagtaa ma jirto cidla shaarikaysaa ma jirto siduu la gaar yahay makhluuqaadka keligii inuu abuuray oo keligii mulkiyo oo keligii maamulaayo oo ula gaar yahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo daatadiisa mid walba ula keli yahay buu keligiina xaq u leeyahay in keligii la caabudo sidaas aawadeed baa laga daba keenay laa ilaaha ilaa huu mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane cid kastoo allah ka soo hadhay haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday xaq laguma caabudin allahoo qura ayaa marka xaq lagu caabudaa una xaq le in la caabudo dalika bianna allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil marka kelimatu tawxiid baa laynoogu sheegay oo la sii raaciyey laa ilaaha ilaa hu laa ilaaha ilaa huwa marka la fasiraayo waxay culammadu u fasiraan inay markaa xaq daraan oo ay khabarkii ka dhigaan oo macnuhu u dhacaayo laa ilaaha ilaa hu ay laa ma'luuha xaqun ilaa hu mid la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane laakiin allah in la caabudaa waa xaq marka xaqun baa khabarkii noqonaya xaqun ayaa khabarkii noqonaya culamada naxwuhu sida badan waxay yidhaahdaan kown caamaa laga dhigaa khabarka oo khabarka dee waa markaa waxa waa la ridaa waa la xadfaa wa shaaca fii dalbaabi lbaabi isqaatu alkhabar ida almuraadu maca suquudihi dahar yacni laada annaafiyatu lijinsi ama la tabri'a yacni khabarkeeda waa la xadfaa waa shaa'ic waa shaa'ic marka qawaacidda ciraabiga waxay yidhaahdaan kown caamaa laga dhigaa khabarka kown caama hadduu yahayna waa la yska garanaya kown khaasa hadduu noqonaayo waa la sheegaa bay yidhahdeen waa dikri saasay yidhahdeen haddaba culammada ictiqaadku waxay yidhahdaan xaqun khabarka ha laga dhigo marka fil wujuudi iyo marka waxa weye mawjuudun iyo nuxaddu ay qadarayaan iyo lana iyo tacaabiirta caynkaasa yacni qawaaciddoodina ay markaa ku tilmaameen iyo se laysu waafajinayaa culammada markaysaa ictiqaadku inay yidhaahdaan yacni xaq waa in laga dhigaa yacni markaa khabarka oo sinaacada icraabiga ah yacni markaa ay yidhaahdeen culammadii naxwuhu ma waafaqsana taa waxaa laga baxayaa bixaqin in lagu tacalluq siiyo khabarkiina kownka caamkaa ah loo daayo bixaqin khabar maaha waxay noqonaysaa iyadu markaa mutacalliq bay noqonaysaa jaarka iyo majruurkaasina wuxuu ku tacalluqayaa ilaah buu ku tacalluqaya marka wuxuu macnuhu u dhacayaa laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah ama mawjuudun ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ama jiritaanka kuma sugna allah mooyaane weji labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo yacni markaa sifa la qadarayaa xaqan ama xaqun oo sifa laga dhigaya nacti marka laga dhigo waxay noqonaysaa waxa weeye markaa in la qadaro marka waxa weeye la qadaro yani markaa taasay markaa noqonaysa inkastoo ay ishkaal markaa soo arooriyaan xagga ku saabsan marka binaaga ay markaa soo arooriyaan calaa kulli xaal bixaqin marka la yidhaahdo laa ishkaal ishkaal ma jiro taqdiirka xaq la qadarayo ama khabarkii ha laga dhigo ama bixaqin ha la yidhaahdo waa lagama maarmaan kolay egrega xaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane allah laakiin xaq baa lagu caabudaa marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa nafy iyo isbaat istisnaagu isbaat buu noqonaya waa sugis ya laa ilaahana waa nafyi marka kelimatu tawxiid waxay ka kooban tahay labadaa rukni bay ka kooban tahay nafyi iyo istisnaayoo isbaat ah isbaat wuxuu u noqday alistisnaau bacda nafyi isbaatun waata ahaan culammadu yidhaahdaan waxaa la soo reebaa nafyi dabadii isbaat buu noqonayaa sida jamaahiiru ahlicilmi ku tageena saxiixa marka uluuhiyada xaqa in allah loo sugayo waa ka imanaysaa khayrkiina laga nafyinaayo labadubana waa mantuuq sida saxiixa ah culamada qaar baa yidhi mid baa mafhuuma midna waa mantuuq laakiin waxaa saxiixa siday bacda xaqiijiyeen culammada ka midii inay labaduba mantuuq yihiin oo laa ilaaha nafyiga yani ku sugan waa mantuuq ilaa huwana yacni soo reebitaanka la soo reebay uluuhyada xaqa allaha loo soo reebayo oo lagu koobayo iyaduna mantuuq weeye alistisnaau bacda nafyi isbaatun marka mantuuq weeye mafhuum ma aha mafhuum maaha sida saxiixa qowl kale waa jiraa laakiin sidan baa saxiixa culamada qaarna taxqiijiyeen culamada marka waxaa taxqiijisayna marka shinqiidi iyo kayrkii baa ka mida iyo culamo kaleba alraxmaan alraxiim allah waa raxmaan waana raxiim weeye waa laba ismo asmaada ilaahay ka mida marka alraxmaan waa isim ilaahay ku gaara cidaan allah ahayn lagumana magacaabo lagumana sifeeyo sida magaca allah allah ugu gaar ayaa magaca raxmaanna allah ugu gaar yahay saas aawoodee raxmaan iyo raxiim marka la wada sheego waxaa la hor sheegaa raxmaan yaa isagaa akhas ah oo ilaahay ku gaar ah oon cid kale lagu magacaabi karin isagaa macno ahaan acam ah oo macnaha markaa ka caamsan isaga ablaq ah oo ka xeel dheeraansho badan oo raxmaddii adduunye iyo ta aakhiro iyo markaa gaalo iyo mu'miniin cid walba ilaahay inuu naxariisanayo yacni marka waxa weeye caan bay ku tahay waa sidaas weeye aayaddan kale allah wuxuu inoogu sheegayaa makhluuqaadku inay daliil u yihiin ilaahay waaxidnimadiisa iyo ilaahay awooddiisa inay daliil u yihiin siduu ilaahay cirarka u abuuray siduu dhulka u abuuray sida habeenka iyo maalinta iyo isweydaarkoodu u yahay habeenkiiyo maalinta ay iskhilaafayaan isweydaaranayaan mid dheeraanayo mid gaabanayo doonyaha badda korkeeda soconaya ee dadku markaa ay min beled ilaa beled u raacayaan yacni alaabtii lagu guranayo oo markaa waxawaye lagu bucshuraadkii iyo marka tijaaraadkii lagu soo qaadanayo yacni waxa weeye maraakiibta culculus iyo doonyaha waaweyn ee haddana badda kor sabaynaayo musbaar yar haddii sidaa badda loogu ridana way liqaysaa dhagax yara quruur haddii sidaa loogu rido way liqaysaa haddana maraakiibtaa waxa weeye labaatanka kun ee tan markaa sida ya yacni waxa weeye waa dul sabaynaysaa oo dadkii raacayaan oo alaabadii ku guranayaan oo xoolihii ku guranayaan yacni waxa weeye waa aaya cadiima aayad weyn weyn iyo roobka uu ilaahay keenayo ee uu arlada ku noolaynayo ee deed nabaadkiiyo geedaha ku soo saarayo iyo raashimada uu ku soo bixinayo iyo waxuu arlada markaa ilaahay daabad iyo noole uu ku firdhiyo ku farabadiyey iyo dabaylaha marka uu ilaahay gedgediyaayo marba jiha ka keenaayo marba ay jiha ka imanayso maray waqooyi ka timaado maray koonfur ka timaado maray bari ka timaado maray galbeed ka timaaddo maray kulushahay maray qabowdahay maray debicsan tahay maray caasifatoo dhabanayso maray bushaaraynayso maray waxa weeye markaa tahay mid eh, yacni markaa nabaadka ama daruuraha markaysa markaa riminaysa ay tahay maray waxa weeye markaa ay tahay mid wax halaagaysa ay tahay anwaac kala duwan iyadoo ah ayuu ilaahay gedgediyayaa iyo yacni markaa daruuraha uu ilaahay markaa cirarkiiyo dhulka dhexdooda sakhiray yacni markaa uu gedgediyayo iyagana marba geesu kaxaynaayo cirkiina kuma dhegana dhulkana kuma dhegana meel dhaxaysa baynayaan iyagoo culus meesha cirkiiyo dhulka udhaxaysa ayaa ilaahay marka waxaa weeye u sakhiro leyliyey kullu dalika wa aayaat waa calaamaad ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanayo lagu garanayo laakiin aayaadkaa waxaa fahmaya oo wax ku qaadanaya cid marka waxa weyaan yani caqliyaynaysa oo wax fahmaysa oo caqligii isticmaalaysa oo ku tadabburaysa oo u fiirsanaysa wa fii kulli shayin lahu aayatu tadullu cala annahu waaxidu shay walba waxaa ku sugan calaamad ku tusinaysa ilaahay inuu waaxid yahay ku tusinaysa ayaa ku sugan mufasirku wuxuu yidhi wanazla lamma qaaluu sif lana rabbak waxaa soo degay markii ay yidhaahdeen gaaladii sif lanaa rabbaka noo sifee rabbiga wa ilaahukum ilaahun waaxid sabab nusuulka uu tilmaamayaa ma asixin yacni waxa weeye sanadkiisuna wuxuu yahay mid waxa weeye markaa dacfigiisu daran yahay bal culammada qaarkood ay yidhaahdeen waa mawduuc ama waa daciifun jiddan ay yidhaahdeen wa ilaahukum ilaahiinna almustaxiqu lilcibaadati minkum ee cibaadada mutaystay idinka cibaado idinka mutaysto idinku xaq le ina caabudaan wuxuu ku ishaarayaa sifadii ya almustaxiqu lilcibaadati minkum erayga ilaah marka hore waxaa layahay almacbuud waa macbuud bixaqin aw bibail ama xaqa ha lagu caabudo ama bail ha lagu caabudo carabi ahaan saasaa la yidhahdaa famaa aghnat canhum aalihatm alatii yadcuuna min duuni illah marka kii waxa weeye la caabudaaba ilaah baa lagu itlaaqaa laakiin allah waa ilaaha xaqa ah weeye ciddii ka soo hadhayna haddii la caabudo waxaa lagu caabuday baatil baa lagu caabuday baatil baa lagu caabuday ciddii kaleoo dhanba haddii la caabudo wa ilaahukum ilaahiinu almustaxiqu lilcibaadati cibaadada mutaystay minkum idinka idinka mutaystayna caabudaan ilaahun waa ilaah waaxidun keli ah laa nadiira lahu fii daatih daatadiisa wax la wadaagaa ma jiraan walaa fii sifaatihi sifaatkiisana wax la wadaagaa ma jiraan khasaa'istiisa wax la wadaagaa ma jiraan asmaadiisa iyo sifaatkiisa cidi lama wadaagto yacni ficiladiisana cidi lama wadaagto afcaasha ilaahay waxay soo gelayaan sifaatkiisa abuurista khalqiga uu abuuray mulkiga uu mulkinaayo maamulka uu maamulayo cidi lama wadaagto waa waaxidun fii afcaali waa waaxidun fii rubuubiyati ilaahay afcaashiisa oo rubuubiyadiisii ah ilaahay waxa weeye waa kalla kelidaa weeye wa waaxidun fii ilaahiyati istixqaaqa uu cibaadada mutaysanayo keligii xaq u leeyahayna ilaahay isagaa la keliya isagaa keligii xaq u leh in la caabudo laa ilaaha ilaa huu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa allah mooyaane allah isaga xaq baa lagu caabudaa laakiin ciddii ka soo hadhay haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday huwa alraxmaanu alraxiim huwa la qadaraya waa mubtade alraxmaanu baa dee lagaa khabraya alraxmaanu ayaa laga khabraya weji kale culamada qaar waa banneeyeen oo waa in la yidhaahdo huwa laga beddelayaa laa ilaaha ilaa huwa laa ilaaha ila alraxmaanu macnuhu markaa u dhacaa waa bedel weji kale culamada qaarkood waa banneeyeen waa in la yidhaahdo khabaradu haddii ay la yidhaahdo waa tacadudi karaan waa qowlka saxiixa ahe in la yidhaahdo waa akhbaar iska daba dhacdo alraxmaanu yacni waa ilaahukum bay markaa khabar kale u noqonaysa ilaahun waaxidun laa ilaaha ilaa huwa waa khabar kale alraxmaanu waa khabar haddana eh, saddexaad weeye alraxiim waa khabar afraad waxa ugu fiican in la qadaro yacni markaa huwa oo dabeedna marka alraxmaanu laga khabro oo huwada joogta miyaan markaa ama laga sifayn karin ama laga khabri karin jawaabtu waxay tahay lagama sifayn karo damiir lamana sifeeyo waxna laguma sifeeyo laa yuncatu walaa yuncatu bihi damiir sidiisaba sifo iyo la sifeeyo midna ma noqdo damiirku sifo ma noqdo la sifeeyana ma noqdo nactiyo mancuut midna noqon maayo waayahay culammadu siday sheegeene marka waxaweyn yani jamaahiru ahlilcilmi ku tageen waa saas yadaa weeye qowl shaad oo ku tege oo damaa'irta qaarkood yani markaa maray waa jiraan laakiin waxa weeye damiirku sifa aqbali maaha marka huwa laga sifaynaya ma dhici karto muxuu mm. yidhi mushtaqilun binaxwi laa yunsifu wasaftu maa admartu yowman lahu faqaala lii almudmaru laa yuusafu damiir lama sifeeyo miyaanu huwadan lagaga khabri karin may lagama khabri karo mustanuhu jumlo ma noqdo mustanuhu sideedaba jumlo ma noqdo marka waxaa la qadarayaa huwo kalaa la qadaraya maxaa loo xadfay waxaa loo xadfay laba huwo iska dabadhacay iska dabadhacaan baa la karaahiyeystay huwa allah alraxmaanu waa ka naxariista ballaadhan ku sifaysan ama si caama u naxariista alraxiimu waa kii naxariistiisa gaadhsiinaayo cidduu doono khalqigiisa ka mida ama wejiga labaad alraxiimu waa ka mu'miniinta sida gaarkaa ugu naxariisanayo culamada qaar waxay ku fasiraan alraxmaan in la yidhahdo waa ka sida caamka u naxariista alraxiimna waa ka si gaara mu'miniinta ugu naxariista wejiga ka fiican waxa weeye in laha alraxmaan waa almuttasifu bilraxmati alwaasica waa ka ku sifaysan raxmadda waasica ee ballaadhan marka sifatu daat baa ka imanaysa sifatu raxma ilaa alraxmaan sifaturaxmana waa koobsanaya alraxiimna almuusilu raxmatahu ilaa man shaa min khalqih yarxamu biraxma waa ka naxariistiisa gaadhsiiya cidduu doono khalqigiisa ka mid a ah. mm, marka sifatu ficlin buu koobsanayaa isimku waa laba isimoo ilaahay laakiin ah, waxay koobsanayaan sifatu raxma oo laba ictibaar laho marna waxay noqonaysaa sifatu daat marna sifatu ficlin wa talabuu aayatan calaa dalika waxay dalbeen aayad eh, sidaa u daliil ah ama ku tusinaysa ayay dalbadeen maxaa u daliilay yidhahdeen saas sabab nuzuulku ma sugna fa nazala waxaa soo degay inna fii khalqi asamaawaati waalardi abuurista ilaahay abuuray cidharkiiyo dhulka abuurkooda waxa ku sugan wamaa fiihima min alcajaa'ib iyo waxa ku dhex sugan oo cajaa'ib ah wakhtilaafi illeyli walnahaari iyo isweydaaradka habeenkiiyo maalintu ay iskhilaafayaan oo isweydaaranayaan bildahaabi waalmajii tegitaan mid tago iyo imaatin mid yimaado waziyaadati waalnuqsaan korarka mid kordhoo ziyaado midna nuqsaamo waalfulki iyo doonyaha erayga alfulki mufrad iyo jamac baa labadaba loo isticmaalaa alfulki markaa mufrad waa loo isticmaalaa ya wa aayatun lahum annaa xamalnaa duriyatahum fi lfulki almashxuun Ah, fulkii halkaa waxaa looga jeeday suuratu yaasiin yacni mufrad baa loo jeeday waa hal dooni hadday jamac ahaan lahayd almashxuunati baa la odhan lahaa addomaarta laakiin mawdican jamac baa looga jeedaa lafdigii oo isku mida marna macnaha looga jeedaa jamac marna looga jeedaa mufrad walfulki iyo doonyaha waxa ku sugan assufuni doonyaha allatii taasoo tajrii ordaysa fi lbaxri badda korkeeda ordaysa walaa tarsubu aan degaynin oo baddu ayna liqayn ee dul sabaynaysa ya marka lehe ardaygu waa raasib uu dhacay weeye kaannahu dhulka ku dhacay ya yacni rasaba waa degay waxa biyuhu oo kale de markaa waa la yidhahdaa waa raasib walaa tarsubu aan markaa waxaway degaynin oo baddu aynay liqaynin oo gunteeda ayna tegayn mawquuratan xaal ay buuxdo oo la cusleeyey bimaa yanfacu annaas ay la ordayso ama lagu cusleeyey bima yanfacu annaas wax dadka anfacaaya lagu cusleeyey oo min atijaaraati tijaarooyin ah waalximli iyo wax la qaado ah waalximli iyo wax la qaado ah xamli iyo ximli baa kala jira xamli waxaa la yidhaahdaa xamli waxaa la yidhahda wixii calool lagu qaado xamli baa la yidhahdaa axmaalna waa lagu jamciyaa amaa ximli wixii markaa dhalada lagu qaado ama madax lagu qaado ama korka sare lagu qaado ximli baa la yidhahdaa waliman jaaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciim ximlu baciir waa awr wuxuu qaado xaad waa hoos dhiganta min altijaaraati walximli wamaa anzala allaahu iyo kuwa allah soo dejiyey waxaa ku sugan min asamaa'i cirka ka soo dejiyey cirka waxaa loo jeeda hadda daruuraha waayo roobku daruuruhu ka da'a asamaa baa laba macno loo isticmaalaayo marna wixii naga sarreeyaba samaa la yidhaahdaa marna ta gaarka ah ee mabniyada ah ee toddobada abaa loo isticmaalaa labaduba aayaddan bay ku sugan tahay wasaxaabi almusakhari bayna alsamaa'i waalardi bayna asamaai daa waxaa laga tilmaamaya waa samadii mabniyada ahayd ee toddobada ahayd ta khaaskaa laga tilmaamaya wamaa anzala allahu min asamaa'ina waxaa looga jeedaa min asaxaab daruuraha daruurihii baa sama lagu itlaaqaya waqad yusama samaan kullu murtaficin wa inama alfadlu xaysu shamsu walqamaru waakaa naadimku yidhi wamaa anzala allahu ay wa fii maa anzala allahu iyo kuwa allah soo dejiyey waxaa ku sugan min asamaa'i cirka ka soo dejiyey waxaa loo jeedaa daruuraha ka soo dejiye oo min maa'in biyo ah matarin biyuhu fasiraya roob ah fa axyaa uu nooleeyey bihii sababta biyaha uu ku nooleeyey ba'daa saabiyaa alarda arlada ku nooleeyey muxuu ku nooleeyey binnabaati geedaha uu ka saar ku nooleeyey baad waa baau taswiir bacda mawtiha geerideedii dabadeed arladu ay dhimatay dabadeed buu nooleeyey dhimashada maxaa looga jeeday ubsiha ay qallashay oo ay noqotay markaa mid eh, qallalan oo masii abaara wa basa uu firdhiyo farabadiyey farraqa uu kala kaxeeyey wa nashara bihi uu ku markaa waxaweeye firdhiyey yacni markaa sababta biyaha oo marka waxaweye arladii dee ay roob hesho oo yacni markaa doog iyo nabaad soo baxaan xoolihiina waa daaqayaan dabeedna waa tarmayaan oo waa farabadanayaan wahaakada wa basa fiiha arlada gudaheeda uu ku firdhiyo oo ku farabadiyey min kulli daabbatin daabbad kasta liannahum yanmuuna maxaa yeelay waa ziyaadayaan bilkhisbi barwaaqaday ku ziyaadayaan khaad waa hoos dhigan tahay alkaa'ini canhu yacni barwaaqadii ahaatay canhu sababta markaysagaa biyaha ku ahaatay ama ka timi wa tasriifi riyaaxi iyo dabaylaha gedgedigeeda waxa ku sugan taqliibiha inuu ilaahay gedgediyey daruuraha januuban xagga marka waxa weeye koonfurta inay koonfur ka timaadiyo wa shamaalan xagga waqooyiga mar koonfur bay ka imanaysaa mar waqooyi bay ka imanaysaa mar bari bay ka imanaysaa mar galbeed bay ka imanaysaa mar jihooyinka dhexdooday ka imanaysaa oo nakbaabay tahay xaaratan yacni waxa weeye wuxuu gedgediyayaa xaaratan xaalay kulushahay wa baaridatan iyo xaalay qabowdahay wasaxaabi iyo daruurihii waxaa ku sugan alghaymi waa daruuraha almusakhari la sakhiro la layliyey almudallali la layliyey biamri illaahi tacaala amarka ilaahay lagu sakhiro lagu leyliyey yasiiru yani xaaluu soconayo daruuruhu ilaa xaysu shaa allah ilaa halkuu ilaahay doono ay u soconayaan saxaab waa mudakar ma ismu jinsi oo yacni mudakar weeye waa mm, la tadkiirinaya ismu jinsiga waxa weeye waa la yska tadkiiriya walkalima atayibi marka saxaaba iyo asaxaab baa la yidhahdaa yani tadkiirkiisaa bannaan baynu ujeednaa markaynu ismu jinsiga sheegayno iyadoo si kalena ay bannaan tahay carabi ahaan bayna asamaai waalardi cirkiiyo dhulka dhexdiisa uu ilaahay sakhiray bilaa cilaaqatin isku xidhnaansho ay isku xidhan yihiin la'aanteed cilaaqa caynku waa hoos dhigan yihin calaaqa iyo cilaaqa culammadu waa kala farqiyaanoo marka waxa weeye xidhiirka laba shay ka dhaxeeya ay tahay mid maxsuus oo xawaasta lagu haleelaayo sida xarig isugu xidhan oo kale indhihii baa lagu arkayaa waxaa la yidhaahdaa yacni cilaaqa la yidhahdaa caynka waa la hoos dhigaa haddii waxa weeye xidhiirka ka dhexeeya uu yahay wax la caqliyeynayo macnawi ah oaan xawaasta lagu haleelin ama la qaban karaynin sida xubbiga iyo jacaylka iyo waxyaalaha la midka ah waxaa la odhanayaa calaaqa caynkaa la kordhigaa hadda waa cilaaqa weeye marka xidhiidh yacni ka dhaxeeya cirka iyo yacni daruuraha marka la dhigay cirarka iyo dhulka dhexdooda la sakhiray xidhiidh markaa ka dhaxeeyo ay isku xidhan yihiinoo mid marka waxa weeye wax u haya aynu aragnaa ma jiro oo cirkii kuma xidhna yacni marka waxa weeye xadhigaynu arkayna uma hayo iyo wax la mida dhulkiina wax markaa ugu taagan oo markaysagaa ku hayo aynu aragnaa ma jiro la aayaatin intaas oo makhluuqaadaba waxaa ku sugan la aayaatin calaamado ayaa ku sugan dalaalaatin wax caddaynaayo ku tusinaayo calaa waxdaaniyatihi tacaalaa ilaahay waaxidnimadiisa ku tusinaayo waxay ugu sugan tahay liqowmin dad bay ugu sugan tahay yacqiluuna wax caqliyeynaya wax fahmaaya ay yatadabbaruuna u fiirsanaya oo caqliga kaga shaqaysiinaya bay ugu sugan tahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk